alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma yanfacuna suma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacala raxmata waasica waana dersigeennii afar iyo labaatanaad wuxuu ka bilaabmanayaa xadiiska afar boqoltoddobaatan iyo shan baabu alkhuraqi wuxuu baab u yahay jahligii iyo tudhitaan la'aanta ruuxu aanu tudhin oo aanu naxariis lahayn waxa ka dhalanaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik qaala xadaanaa shucba waxbaan ka booda miya qaala اlmusanifu raximah اllahu tacaala baabu maa yucda alcabdu cala arifqi wuxuu baabu yahay waxa addoonka la siinayo turitaanka iyo naxariista dusheeda lagu siinayo ajarka uu ka helayo xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaana xamaad ibnu salma can xumayd bni abi xumayd adawiil can ilxasan bni abiilxasan albasriyi can cabdilaahi bni muqafalin can اnabiyi sala allahu alayh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi sal alla aleh wasalam ina allaha alle subxaanah wa tacaala rafiiqun alle turhid badan weeye subxaanahu wa tacaala yuxibu wuxuu jecel yahay alle subxaanah wa tacaala alrifqa turhitaankuu jecel yahay wayucdii wuxuu siiyaa calayhi ay cala arifqi turitaanka wuxuu ruuxa uu ku siiyaa maa shay laa yucdi aanu ku siinayna cala alcunfi adayga iyo qallafsanaanta ruuxu inuu ruux turhid badan oo naxariis badan uu noqdo waxa uu ku helayaa waxaan cunfiga iyo qallafsanaanta iyo adayga aanu ku helayn abu daauud baa fii sunanihi ku warinaya ibnu maaja fii sunanihi nasaai fii sunani kubra ayuu ku warinaya daarimi iyo ibnu xibaan iyo keyrkoodna way warinayaan sheekh naasirna saxiixu abi daauud buu ku saxiix yeelay wacan yuunas bni yasiid alayli can xumaydin milahu baabu taskiini xasiloonnidii buu baab yahay dejintii ummadda la dejinayey ee qaab xasiloon markaa wax loogu sheegay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa aadam ibnu iyaas alcasqalaani qaala xadaanaa shucba ibn اlxajaaj alcataki abulbistaam can abitayaax abitayaaxna magaciisa yasiid ibnu xumayd adubaci ayaa la yidhaha waa mashhuurun bikunyatih qaale wuxuu yidhi samictu anas bni maalikin baan maqlay radia allaahu canhu ilaahay ka raalli noqday qaale wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi yasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha cuslaynina dadka diintii ha ku cuslaynina wasakinuu xasiliya xasiloonnida iyo deganaantana ogaada walaa tunafiruu ha kala eryina buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ummadda markaas sabab ha ugu noqonina inay diintii ilaahay subxaana wa tacaala ay ka cararaan fariintan iyo dhammaalka nebi maxamed wuxuu u dhiibayey dadkii ducaadda ahaayee uu dirayey yaman u dirayey buu u dhiibayey nebigu yasiruu walaa tucasiruu wasakinuu walaa tunafiruu xasiliya oo ha kala eryina ummadda ha kala eryina bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu muslimna kitaab uljihaad yanii ayuu ku warinayaa raqamka sideedaad imaam axmedna fii musnadihi mujaladka saddexaad abu yacla fii musnadihi qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa qutayba qutayba yani ibnu jamiil ibnu dariif aburaja albaqlaani shaykhu اljamaaca ma cadda bni maaja ibn maaja yarwiihi biwaasit qaala xadaana jariir bn cabdilxamiid addabi can cadaaءi bni saa'ibin can abiihi saa'ib bni yasiid can can cabdilaahi bni camr bn alcaas qaala wuxuu yidhi nasla dayfun nin martiya wuxuu ku degay fii bani israa'iila reer bani israa'iil yacnii reer bani israa'iil qolo ka mida ah waxaa soo martiyey nin dayfaa ah ku degay wa fi daari daartaas iyo guriga reer bani israa'iil ay deganaayeenna waxaa joogay kelbatun lahum ey ay leeyihiin kelbadu waa eyda yacni dhadig ey dhadigoo marka ay leeyihiin ayaa joogay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa kelba yacnii eeyadiyey laa tanbaxi ha ku qaylinin oo ha ku dhawaaqin calaa dayfinaa martigayaga dushiisa ha ku qaylinin lagu yaqaanaa haddii qofka qariibkee soo gala wuu ku dhawaaqi oo uu ku qaylin fasaxana waxaa qayliyey riwaayo kale facawaa waxaa qayliyoo dhawaaqay yacnii aljaraa'u fii badnihaa eydii yaryaradee caloosheeda ku jirtay ayaa dhawaaqay ayib riwaayo kale waxay leedahay yacnii waxa weeye facawaa waxaa dhawaaqay jaraa'uhaa fii badniha waa jamcu jarwin waa eyga yar baa la marka eygii caloosheeda ku jiray baa dhawaaqay kuwa ay dhashay oo markaa beerka ku haysatay waa dhici kartaa mucjise ahaan in kuwii caloosheeda ku jiray eygii weynaa markuu aamusay kuwii ay rimanayd inay dhawaaqeenna waa dhici kartaa wallahu aclam fasaxana waxaa dhawaaqay yacni aljaraa'u eydii yaryaraaye fii badnihaa caloosheeda ku jiray fadakaruu waxay u sheegeen linabiyin lahum nebi ay leeyihiin bay reer banu israa'iil u sheegeen mucjisadii dhacday faqaala wuxuu idhi inna misla haada arrinkaasi wuxuu la mid yahay arrinkaa eygii weynaana amarkii uu qaatee u aamusay kuwii yaryaraa calooshiisa ku jirayna ay dhawaaqeen wuxuu la mid yahay yacnii ka mahali ummatin ummad oo kale weeye ummaddaasoo takuunu ahaanaysa bacdakum idinka gadaashiin oo yaqlibu uu ka qaalib noqonayo sufahaa'uhaa kuwooda sufahadaee mangaabka ahi ay ka qaalib noqonayaan culamaaha culimadeeda ay ka qaalib noqonayaan waxmagaradka iyo sufahada baa waxay qaalib ka noqonayaan yani dadkii risaalada iyo cilmiga xambaarsanaa bay qaalib ka noqonayaan sabaxa maanta haysta ma nin aan yacni garanayn sida uu u weyse qaadanayo aan garanaynoo ilaahay ku xidhnayn baa laga yaabaa in bulshooyinka iyo qabaa'ilku ay soo taskiyeeyaanoo yani yidhahdaan ninkanaa hogaamiye noo noqonahay ayb wadaadkan adiga masaajidkan kugu ogna halkaa iska fadhi xadiisku yani sanadkiisa imaam axmed baa warinaya fii musnadihi mujalladka labaad boqoliyo toddobaatan raqamka waana daciif fi ladabi almufrad toddoba boqol yani afartan iyo siddeed cilada lagu daciifiyey waxa weeye xadiiska mar waxaa la wariyey isagoo mowquufa min kalaami cabdilaahi bni camar sida aynu hadda hayno wa ruwiya marfuucan ayaa la wariyey daciifada cilada lagu daciifiyeyna waxa weeye jariir ibni cabdilxamiid adabi cadaa ibnu saaib ikhtilaad baa ku dhacay jariir ibnu cabdilxamiid adabina waa ragga wax ka wariyey bacda alikhtilaad ikhtilaadku markuu ku dhacay ragga wax ka wariyey waa riwaayadana idiraab baa yani ku sameeyey cadaa ibnu baab اlkhuraqi yani wuxuu baabu yahay yani jahligii ama dabeeca xumadii xadaثna abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik qaala xadaثna shucbata ibn xajaaj alcataki can ilmiqdaami bni shurayxin qaala wuxuu yidhi samictu abii shurayx alhaani waxaan ka maqlay qaala wuxuu yidhi samictu caaisha caaishaan ka maqlay taquulu iyadoo leh kuntu waxaan ahaa calaa baciirin yani neef baciirin yani jinsi baa loo jeedaa waa geela fiihi sucuubatun sucuuba iyo dhibi ay ku sugan tahay awr madax adag ayaan saarna waa ka soomaalidu ay jaguuga u taqaano yani neefka jaguuga ay u taqaano fajacaltu waxaan gudagalay bay tihi adribuhu inaan garaacayo faqaala nebiyu sal alla aleh ogow tudhidda laasim yacnii neefka aad garaacaysa u tudh weeye maxaa yeelay fa ina arifqa turidu laa yakuunu ma ahaado fii shayin shay lama geliyo ilaa zaanahu wuu qurxiyaa shay haddii tudhid yacni markaa iyo kaadsiinyo iyo kafiirsi uu yeesho wuu qurxiyaa walaa yunsacu lagama siibo fii shayin shay lagama siibo lagama qadiyo ilaa shaanahu waa xumeeyaa iyo naxariista qof lagama qadiyo ama shay lagama qadiyo ilaa wuu xumeeyaayoo foolxumu u keeno hadduu ruuxaasi turhid leeyahayna naxariista iyo turhiddaasi waxay u keentaa qurux iyo sharaf bay u keentaa way qurxisa haddee ilmuhuba waa kala yaqaanaa qofka naxariislaawaha ah iyo iyo qofka muxuu ahaa naxariista badan rifqiga badan ilmaha qofna qofna waxaa laga yaabaa inuu ku soo ordo qofna waxaa laga yaabaa inuu dhibsado markuu guriga soo galo xayawaanaadkuna waa sidaas oo kale imaam muslim baa fii saxiixii ku warinaya xadaanaa sadaqa ibnu khaalid ahbaranaa ibnu culaya ibnu culaya waa ismaaciil ibnu ibraahim oo ismaaciil ibnu culaya loo yaqaan in badan waxaynu ku soo marnay xadaanaa ismaaciil ibnu ibraahim laakiin maanta kunyadiisii baa lagu sheegay ismaaciil ibnu culaya culayana waa nisba ilaa ummihi hooyadiisaa loo nisbeeyey shaafici baa iska dhowri jiray inuu ibnu culaya yidhaahdo alladii yuqaalu ibnu culaya kan ibnu culaya la yidhaahdo odhan jira dadku ay ku sheegaan can iljurayriyi saciid ibnu iyaas aljurayri can abi nadra waa mundir ibnu maalik ibnu qudca qaala rajulu mina nin annaga naga mida ayaa wuxuu yidhi yuqaalu lahu la yidhaahdo jaabir aw juwaybir nin annaga naga midoo magaciisa ama jaabir ayaa wuxuu yidhi dalabtu waxaan dalbay xaajatan dan baan waxaan u yeeshay ilaa cumara cumar cumar ibnu khadaab baan dan u yeeshay fii khilaafatihi khilaafadiisi fantahaytu ila almadiinati magaalada madiinaan soo gaadhay leylan habeen baan soo gaadhay faqadowtu calayhi waan ku soo jarmaaday waqad ucdiyat waxaa lay siiyey fadinatan yacnii dhug iyo fiirsi baa laysiiyey fadinadu waa ruuxa caqliga badan isagaa markais sheegayo fadina waxaa laysiiyey dhug iyo ka fiirsi ruux wax ka fiirsadayna wa lisaanan carab baa laysiiyey oo nin aftahanu ahaa maxaa yeelay wa tacaala khalqiga uma qaybin fasaaxada uma qaybin yacnii fasaaxada alle subxaana wa tacaala khalqiga kama dhexaysiine wuu u nin waa afbadhay ninna waxa weeye waa aftahan digdigla ah oo ummadoo dhan ku kala dareerin kara lidalika soomaalida waxay dhahdeen ilaahna la kala beri og hadalna la kala odhan og bay yidhahdeen marka waxaan ahaa buu yidhi nin dhug leh oo carab badan ayaan ahaa ow qaala wuxuu yidhi mandiqan dhanka hadalka nin aftahanan ah fa akhadtu waxaan gudagalay cumar markaan u imi fi dunya adduunyada inaan ka sheekaynayo fa saqartuhaa arrinkeedii baan yareeyey ceebaha adduunyadan ka sheekeeyey ayib fa taraktuhaa waan ka tegey adduunyadii laa tusawi iyadoo aan u dhigmin shay-an shayna aan u dhigmin haddee isagaaba cumar danka lahaaye adduunyadiibuu meel kaga soo hadhay marka suu u caayey waxaan ka tegey buu yidhi fataraktuhaa waan ka tegey laa tusawi iyadoo aan u dhigmin shay-an shayna aan u dhigmin baan ka tegey wa ilaa janbihi cumar dhinaciisana waxaa ahaa rajulu nin abyadu shacri abyadu hiyaabi cumar dhinaciisa waxaa fadhiyay nin timacad dharkiisuna uu cadyahay oday madaxu caddaaday oo dhar cad baa ag fadhiya fa qaala wuxuu yidhi lammaa faraqtu markaan ka faaruqay warkii aan dhammeeyey buu ninkii wuxuu yidhi kullu qowlika hadalkaaga dhammaantii kaana wuxuu ahaa muqaariban yacni mid la dhoweeyo ay muqaariban lilxaqi xaqa mid u dhow buu ahaa ilaa wuquucaka caydaada mooye fidunyaa adduunyada aad cayday wuquucaka fi dunyaa waqaca fulaanun calaa fulaan marka la waxa weeye ay sabbahu wuu caayey marka caydaad adduunyada cayday mooyaane sidaada kale warkaaga kale war warla yacni maru ahaa laakiin mulaaxado waxaan kugu mulaaxadaynayaa cayda adduunyadaad ku xeel dheeraata dayib wa hal tadri ma taqaanaa ma dunya adduunyadu waxay tahay ma taqaanaa adugu baad ka eegtay in adunyaa adduunyada fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday balaaqan meel ku gaadh waa shay aanu meel ku gaadhayno oo amase qaala wuxuu yidhi saadunaa sahaydayadii weeye ila aakhirati aakhiro aan sahay qaadanayna adduunku waa daarulcamal aakhirana waa daaruljasa marka adduunkanaad caayaysaa waa khasnadii iyo kaydkii aanu camalkayga ku ridanaynay aduu dhan kalaad ka egtay wa fiiha waxaa ku sugan acmaalunaa camalladayadiibaa ku sugan allatii taasoo nujsaa biha na lagaga abaalmarinayo filaakhirati aakhiro dhexdeeda qaala wuxuu yidhi faakhada fi dunya adduunyadii buu galay yani faakhada wuu qabtay fi dunya adduunyadii yani ahada waa shuruuc wuxuu gudagalay fi dunya adduunyadii inuu ka warramayo rajulu nin huwa isagu aclamu biha minii iiga aqoon badan oo adduunyada iga yaqaan faqultu waxaan idhi yaa amiira almu'miniina amiirkii mu'miniintow man haada arajulu ninkani waa kuma alladii kaasoo ilaa jembika dhinacaaga ahaaday ninkan ku dhinac fadhiyaa waa kuma qaala wuxuu yidhi sayid اlmuslimiin cumar baa wuxuu odhanaya waa sayidkii muslimiinta ubay ibnu kacab weeye hore waxaynu u marnay in la yidhi waa sayid اlquraa soo ma riwaayadaasaynu soo marnay xadiisku waa daciif almizyi alimaam almizyi baa fii tahdiibi alkamaal ku warinaya mujalladka labaad laba boqol lixdan iyo sagaal dacafahu alalbaaniyu fi ladabi اlmufrad afar boqol toddobaatan iyo lix raqamka cillo kalena xadiiskuma qabee waa yacni jaabir ama juwaybir ninka la yidhaahdo ayaa yacni majhuul ah ninkaasaa majhuula ah. wuxuu leeyahy laakiin sheikhu raximah اllahu tacaala qowluhu sayid اlmuslimiina haabitun min asalafi mashhuuru baynahum yacni ubay ibnu kacab inuu ahaa sayidkii muslimiinta saxaabada iyo salafka dhexdooda caan bay ku ahayd ibnu sacad baa fii dabaqaad ku wariyey mujalladka saddexaad shan boqol iyo kow iyadoo ubayi sayidulmuslimiin lagu sheegayo xaakimna fi lmustadrak mujalladka saddexaad saddex boqol iyo afar ilaa saddex boqol iyo shan baabu isdinaaci ilmaali maalkiiyo xoolihii in la samaysto oo adduunyadii laga shaqaysto iyo wixii ku soo arooray qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa xanash ibn alxaaris yacni xanash ibnu xaaris waa nin siqa ah can abiihi xaaris ibnu laqiid annaqaci siqatun qaliilu lxadiid qaala wuxuu yidhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaa saxaabada ka mida minaa annaga naga mida tuntaju farasuhu yacnii faraskiisu miduu dhalo faraskiisa mid ka ilma dhashado darmaantii yarayd iyo haddii ilaahay kuu ronyahay markaa faraskii faras yar uu dhalo fayanxaruhaa markaasuu gowracaya nacam xadaanaa aliyi caliy bn cabdilaahi almadini qaala xadaanaa marwan ibn mucaawiyata alfasari qaala xadaanaa qanaan ibnu cabdilaahi annahmi qaala wuxuu yihi xadaanaa cabdiraxmaan ibni cawsaja can ilbaraa'i bni caasib qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal اllau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi alsharatu kibirku sharun waa shar buu yidhi alashara bimacnaa waxa weeye waa shiddat lbadar waa kibirka daran kibirka iyo qooqa daran weeye sharun shar weeye buu nebigu yidhi salawatu wasalaamu calayhi xasanahu lalbaaniyu fii saxiixa baabu isdinaaci ilmaali xoolaha samayntoodii buu baabu yahay xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa xanash ibnu alxaaris can abiihi xaaris ibnu laqid annakhaci siqat qaliilu lxadiis qaala wuxuu yidhi kaana rajulu ninku wuxuu ahaa mina annaga naga mida tuntaju farasuhu faraskiisu yacni midkii ka ilmo cishada fayanxaruhaa markaasuu gowracayay darmaantii yarayd ayuu gowracayay fayaquulu wuxuu odhanaya ana aciishu maanigaa sii noolaanaya ana aciishu aniga miyaa noolaanaya xataa arkaba haada ilaa midkan aan ka fuulo kan yaree hadda dhashay inta uu faras weyn noqonayo waaba cimri dheere maanigaas sii noolaanaya inta kan aan yani markaa gaadiid ka dhiganayo fa jaaanaa noo yimi kitaabu cumar ibnu khadaab cumar ibnu khadaab wareegtadiisii baa noo timi warqaduu soo qoray an aslixuu hagaajiya maa rasaqakum allaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku irsaaqay idinku dheefiyey maxaa yeelay fa inna fi lmri arrinkiiyo talada waxaa ku sugan tanafusan baa ku sugan tanafusan waxaa loo jeedaa sicatan wa waqtan yacnii waasacnimo iyo wakhti aad noolaataan baa ku sugan tanafuska neefsigaa la yidhaahdaa laakiin shayga marka yacnii wakhti lagu siiyo xoogaa aad ku neefsataa lagu siiyey sooma cilaaqada ka dhexaysa waa ya marka wakhti iyo waasacnimaa jirtee inta ajashiinnu ay idinka imaanayso xoolaha wixii ilaahay idinka hibeeyey subxaana wa tacaala ku intifaaca oo dhanka wanaagsan u adeegsada cumar marka wuxuu ka saxay fiqigii yacni ku qalloocday qayb ka mido ah, inaad suhdi iyo yacni adduunyadii adigoo ka saahidaya aad xoolahaagii gowracdo yacni markaa oo tarankii yaraa marka aad layso fahamkaasuu marka cumar ka saxo wuxuu yidhi wixii ilaahay subxaana wa tacaala idinku irsaaqay xoolihiinna hagaajiya dheefta ilaahay subxaana wa tacaala idinku irsaaqayna si wanaagsan u isticmaala tahdiibulkamaalka ayaa alimaam ilmisri uu ku wariyey mujalladka hanaad xasanahu alalbaniyu raximah اllahu tacala fi saxiix xadiis dabaraani uu fi lmucjami saqiir ku warinayay kharaa'idi fii makaarim alakhlaaq saxiixada wuxuu leeyahay yaa ayuha annaasu ibtaacuu anfusakum min maali illaah war dadyahow xoolihiinna yacnii naftiinna ku iibsadoo ilaahay subxaana wa tacaala xoolaha uu idinsiiyey ku iibsada fa in bakhila axadukum haddii midkiin uu ka bakhaylo an yucdiya inuu siiyo maalahu xoolihiisa linnaasi dadka inuu siiyo falyabda binafsihi naftiisa ha bilaabo walyataadaqa calaa nafsihi naftiisa walyatasaddaqa calaa nafsihi naftiisa ha ku sadaqadaysto falyakul walyaktasi mima rasaqahu allahu casa wajal ha cuno oo ha cabo oo wixii irsaaqadiiyo dheefa ilaahay siiye subxaana wa tacaala allaaba kuu xalaaleeyey yaa ayuha annaasu kuluu mima fi اlardi xalaala طayiba walaa tatabicuu khudawaati shayطaan qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik qaala xadaana xamaad ibnu salma can hishaam ibni sayd bni anas bni malikin can anas bni malikin can اnabiyi sal اllah alيh wasalam qaala nebigu wuxuu idhi in qaamat isaacatu saacadda qiyaame hadday qumtoo dhacdo wa fii yaddi axadikum midkiin gacantiisana ay ahaatay fasiilatun abuur fasiilada waxaa la yidhahdaa shayga yaree yacnii beerta marka la beerayo dhulka lagu rido abuurka yaree dhulka lagu ridayo abuurka uu wax ku beerayo hadii ilaahay kuu roy annaga hadda siidh baynu naqaanaa baan uma leena yaa baynu naqaan siidhkii uu wax ku abuuri lahaa isagoo gacanta ku haya hadday qiyaamadii dhacdo inta uu geedka abuuraya uu ka dhammaynayo yacnii geedkii ha dhammeeyo oo qiyaamadii baa dhacday yaan uga tegin buu leeyahy in qaamat isaacatu saacadda qiyaame hadday qumto istaagto wa fii yaddi axadikum midkiin gacantiisana ay ahaatay fasiilatun yani abuur siidh uu ahaaday fain istadaaca hadduu awoodo an laa taquuma inaan saacaddi qiyaame istaagin xataa yaqrisahaa ilaa uu tallaalo geedkii uu mudo falyaqrisaha ha tallaalo wuu nebigu leeyahy salawatu ullahi wasalaamu calayh macnaha waxaa la tusayaa suhdiga adduunyadu leeyahy adduunyada ha laga saahido macnaheedu maaha wixii xalaasha ahaa iyo waajibaadka adduunyada dantii aad ka qabsan lahayd inaad faraha ka qaaddo maaha macnahaasaa marka lagaa saxay imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya yacnii mujalladka saddexaad boqol sagaashan iyo kow cabdu ibn xumaydna fii musnadihi isagana mujaladka toddobaad saddex boqol sagaashan saddex boqol lixdan iyo lix saxiixadana raqamka sagaalaad ba qala اlimaamu raximah اllahu tacaala xadaana khalid ibnu makhlad albajali qala xadaana sulaymaan ibnu bilaal qala ahbaranii yaxya ibnu saciidi qala ahbaranii muxamed ibnu yaxya ibnu xibaan can daauud ibni abi daauud daauud ibni abi daauud waa majhuul waay waa ninka xadiiska lagu daciifinayo qaala wuxuu yidhi qaala liya cabdulaahi ibnu salaam cabdulaahi ibnu salaam saxaabigii yahuudiga ahaa ee soo islaamay baa wuxuu in samicta haddaad maqasho bidajaali dajaal haddaad maqasho ninkii dajaal cawarane ilaahnimada sheeganaya haddaad maqasho qad kharaja inuu soo baxay walxaal anta adiguna calaa wadiyatin yacnii abuur ama siidh aad dushii ku sugan tahay kaasoo taqrisuhaa aad tallaalayso calaa wadiyatin muxuu la macnayaha fasiila oo hadda aynu soo marin taqrisuhaa aad tallaalayso falaa tacjal ha ka degdegin yacni an tuslixahaa inaad hagaajiso geedkii aad beeraysay abuuraysay maxaa yeelay fa inna linnaasi dadka waxaa usugnaaday bacda daalika dajaal soo bixitaankiisa kabacdi waxaa u sugnaaday caysha nolol baa u sugnaatay oo dad baa sii noolaanaya in markaa muddadaa dadkaas sii noolada ay ku intifaacaan ayaa suurtagal xadiiska cilo kale ma qabo oo aan ahayn daa'uud ibni abi daa'uud oo majhuul ah laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiiskii hore hadda aynu soo marnay ayaa u markhaati kacaya sheekhu wuxuu yidhi daciifu aladab almufradka afar boqol iyo siddeetan ayuu ku daciifiyey ciladuna waa sidaas laakiin shawaahidda hore marka la eego xadiiska iyo mid kale u markhaati kacay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu dacwati almadluum wuxuu baabu yahay ruuxa la dulmiyey dacwadiisa allabariga uu ilaahay baryo subxaanah wa tacaala in laga aqbalayo baryadoo ilaahay uu ka ajiibayo xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaana shaybaan bnu cabdiraxmaan can yaxya bn abi kasiir adaa'i can abi jacfar alansaari almu'adin can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi salaasu dacwaatin mustajaabaat saddex alla bari waa la ajiibaa hadda ka hor baynu xadiiskan soo marnay laa shaka fiihinna riwaayo kaloo le shakina kuma jiro in saddexdaa baryo ilaahay uu ajiibaya subxaana wa tacaala dacwatu lmadluumi ruuxii la dulmiyey dacwadiisa ruuxa la dulmiyey laysa baynahu wa bayna allaahi xijaab ooma dhexeeyo ilaahay baa wuxuu odhanayaa laansurannaka walow bacda xiin wain kaana xataa kaafiran sida riwaayaadka qaarkood ay tilmaamayaan wa dacwatu lmusaafiri ruuxii musaafirkaa dacwadiisa iyo allabarigiisa wa dacwatu lwaalidi waalidka dacwadiisa yani calaa waladihi ilmihiisa dushiisa uu ku habaaro ama uu ugu duceeyo waa loo aqbali baraatigna waxaynu u soo marnay iyadoo ficil ahaana oo waalidka ducadiisa la arkayo waxaynu ku soo marnay xadiiu jurayj baynu ku soo marnay sooma xadiiu jurayj baynu ku soo marnay ayb ibnu maajah ayaa fii sunanihi ku warinaya imaam axmed fii musnadihi mujaladka labaad ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka lixaad afar boqol iyo lix iyo toban mishkaat ulmasaabiix yacni ayuu ku saxiix yeelay sheekh albaani raqamka yacnii afar kun laba boqol iyo konton raqamka waxaa la doonayaa marka ruuxu inuu iska ilaaliyo dulmiga iska ilaaliyo baababkiisa waa inoo soo socdaan baabu su'aali lcabdi alrisqa min allaahi casa wajalla liqowlihi warsuqna wa anta khayru raasiqiin wuxuu yahay adoonku inuu irsaaqada iyo dheefta ilaahay uu weydiisto hadalka ilaahay uu yidhi warsuqnaa allowna irsaaq wa anta khayru raasiqiin kuwa wax irsaaqa adiga ugu khayr badan khasnadaha ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yacnii risiqa iyo dheefta uu bixinayo ruuxuu doonana waa u fidiyaa biqadaa'ihi wa qadarihi ruuxuu doonana wuu ku cidhiidhiyaa bicadlihi wa xikmatihi in allaha yabsudu risqa liman yashaa wayaqdiru lah ruuxuu doonana waaba la irsaaqaa iyadoo aanba loo xisaabin in allaha yarsuqu man yashaau biqayri xisaab ilaahay cidduu doonu irsaaqaa xisaab la'aan xadaana ismaaciil ibni abi uweys waa ismaaciil ibni cabdillaahi bni abi uweys qaala xadaanii ibni abi sinaadin ibni abi sinaad waa cabdiraxmaan ibni abi sinaad can muusa ibni cuqba muusa ibnu cuqba waxaa la yidhahda saaxibu almaqaasi ayaa la yidhaahdaa lam yakun bilmadiinati aclama bilmaqaasi minhu yacnii cid maqaasida iyo siiradii iyo taariikhda nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo duulaanidii nebi moxamed ka badisaa ma jirin can abi subayrin waa moxamed ibnu muslim ibnu tadrus can jaabirin jaabir ibni cabdilaahi anahu samica nebiya sal alla aleh wasalam nebigu nebiga ayuu maqlay cala almimbari mimbarka dushiisa isagoo saara nebigu nadara wuxuu fiiriyey nebigu naxwa alyamani dhanka yaman buu fiiriyey nebigu faqaala wuxuu yidhi allaahuma aqbil biquluubihim allaahuma allahayow aqbil soo qaabili biqulubihim laabahooda ilaahw soo qaabili waa yamano marka aan islaam ahayn ilaahow quluubtooda iyo laabtooda soo jeedi oo islaamnimada iyo iimaanka jeclaysi allahuma aqbil biquluubihim wa nadara wuxuu fiiriyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu naxwa alciraaqi dhanka ciraaq buu fiiriyey faqaala wuxuu yidhi mila dalika sidaasoo kale wa nadara wuxuu fiiriyey naxwa kulli ufiqin jiho kasta afarta jiho ee bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur madiine kaga beegnaa buu fiiriyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa qaala wuxuu yidhi allaahuma arsuqnaa min turaasi alardi ilaahu waxaad nagu irsaaqdaayoo nagu dheefisaa dhulka dhaxalkiisa iyo kaydka ku jira kaydka ku jira wabaarik lana ilaahu noo barakee fii muddinaa mudkayga ilaahu noo barakee wa saacinaa saacayagana ilaahu noo barakee xadiidka sheikhu wuxuu yidhi daciif iyo saddex raqamka ah cilo kale ma qabo xadiisku aan ka ahayn ilaa cancanatu bnu subayr yani abi subayr waa moxamed ibn muslim tadrus waa mudallis laakiin tadliiskiisa yacnii in badanoo culimmada ka mida ku tagtay inaanu mudalis ahaynna yani ragga qaarkoodba hadda caddeeyeyo risaala diktora ayaa laga aliifay oo hadda yani markaa laga aliifay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabun adulmu dulumaat dulmiga gardarada iyo xadgudubku waa mugdiyaal xadaanaa bishir bnu muxamed bishir bnu muxamed waxaa almarwasi raawiyatu abi bakr waxaa la yidhaha raawiyatu cabdillaahi bn اlmubaarak xadaana cabdullaahi bn اlmubaarak qaala wuxuu yidhi xadaana daa'uud ibnu qays qaala xadaana cubaydullaahi ibnu miqsam cubaydullaahi ibnu miqsam waa iqa qaala wuxuu yidhi samictu jaabir bni cabdillaahi baan maqlay yaquulu isagoo leh qaala rasuululahi sal allau alih wasalam rasuulka ileh wuxuu yidhi ittaqu dulma dulmiga ka boqo iska ilaaliya fa ina dulma mugdi dulmigu dulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaama wataquu shuxa bakhaylnimada ka baqo bakhaylnimada iska ilaaliya fa ina shuxa bakhaylnimadu ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum kuwii idinka idinka horreeyey ummadihii reer bani israa'iil iyo kuwii idinka idinka horreeyey waxaa halaagay bakhaylnimaa halaagay wa xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safakuu inay daadiyaan dima'ahum dhiigagoodi wastaxalluu ay xalaashadaan maxaarimahum wixii ilaahay subxaana wa tacaala ka xaaraantinimeeyeyna ay xalaashadaan xadiiska imaamu muslim baa kitaabu lbiri wasila ku warinaya raqamka konton iyo lixaad imaam axmedna fii musnadi mujalladka saddexaad laba boqol labaatan iyo saddex xadisanaa xaatim xaatim waa majhuul laa yucraf ayib xaafidka ibnu xajar wuxuu yidhaha adunnuhu waxaan u malaynaya ibnu siyaahin ibnu siyaah nin ayib wahuwa laa yucraf kadalika isagana xataa la garan maayo marka waa majhuul qaala xadaanaa xasan ibnu jacfar qaala xadaanaa almunkadir ibnu muxamed ibn munkadir waa layin اlxadiiث ma lam yutaabac waa daciif ninkaasna can abiihi munkadir iqa can jaabir bni cabdilaahi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal اllah alيh wasalam rasuulka ilaah wuxuu yihi yakuunu waxaa ahaanaya fii aakhiri ummatii ummaddayda aakhirkeeda waxaa noqonaya maskhun nasikhitaan la nasakho qolo suuradooda inta la bedelo muuqaalkii iyo suuradii ay lahaayeen suuro kale loo bedelo ama xayawaan ha laga dhigo ama dugaag ha loo bedelo iyo waqadfun ganitaan iyo tuuritaan samada dhagax lagaga soo daadiyo yacni ayaa ku imaanaysa iyo wakhasfun dhulgoyn baa ku imaanaya dhulka lala gooyo wayubda'u waxaana lagu bilaabayaa biahli lmadaalimi dadkii dulmiga u saaxiibka ahaa ayaa lagu bilaabayaa dhulgoyntaas suuradoodaa la bedelay sidoo kale qadfi dhagaxbaa lagu soo daadin sidoo kale dhulkaa lala goyn waxaa yacnii lagu bilaabayaa dadka dulmiga iyo xadgudubka samaynaya laakiin mararka masiibooyinka caamka ay dhacaan tacumu asaalixa waadaalixa yani qofkii wanaagsanaa iyo kii kaleba waa camimaysa sida ilahay buu leeya waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa waana calaamooyinka iyo macaalimta waaweynee ilaahay awooddiisa uu dadka ku tusinaya dhulgariir baa dhacaya awooddii bini aadamku uu sheeganayay maxduud bay noqonaysa aaway nimankii dayaxa sahansanaya nimankii lahaa cirkaanu tagno oo dayaxaanu tagnay oo shan boqoloo sanaa loo sii soconaya dhulka oo gariira dhulgariir yar oo dhacay baa yacnii hayti wuxuu ku dilay laba boqol oo kun iyo in ka badan ku dilay dabayl yar iyo roobab yar baad maraykanka lagu salliday korontadii oo dhan bay ka goysay aaway satalaydkii iyo wixii adduunka lagu daawanayay iyo annagaa waxaan maamulla iyo aaway wixii ayib wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa magacaabun baa ka soo hadhay katarina maxay tii indonesiya ku dhufan jirta bini aadamka tabartiisa intaasay noqota intaasoo xawaare intaasay goynaysaa intaasay soconaysaa katarina sunami hebla waa kaas awoodda marka maxaa la isugu dheerarina ayb xadiisku waa daciif oo waxaa imaam axmed baa fii musnadii ku warinaya mujalladka labaad boqol siddeetan iyo lix ibnu cadiy mujalladka afraad boqol dacafahu اlalbaaniyu fi اladab اlmufrad waxaa ku jira xaatim ninka la yidhaahdo almunkadir ibnu muxamed ibnu munkadirna waa layin اlxadiiث labadaa cila ku jirta laakiin waxaa u markhaati kacaya xadiis imaam axmed uu warinayo ibnu cumar laga warinayo wuxuu leeyahay yakuunu fii ummatii khasfun wa maskun waqadfun ummaddayda waxaa ahaan doona naskhitaan iyo dhulka in lala gooyo iyo haddii ilaahay kuu ron yahay samada in wax lagaga soo daadiyo saxiix jaamic saqiir sideed kun yani boqol iyo shan iyo konton sidoo kale min xadiisi caaisha ayaa u markhaati kacayo yakuunu fii aakhiri haadihi اlumma ummaddan iyada aakhirkeeda waxaa noqonaya yani khasfun wa maskun wa qadfun markaasaa waxaa la yidhi qiila yaa rasuul anuhliku wa fiina saalixuun miyaana la halaagayaa annagoo dadkii wan wanaagsanaa ay jiraan qaala nacam idaa dahara alkhabasu xumaatadu hadday muuqato oo wax dooriye la waayo waa laydin halaagi saxiixada sagaal boqol siddeetan iyo toddoba raqamka ah saxiixu jaamici saqiirna sideed kun boqol konton iyo lix xadiiskaasa u markhaati kacaya qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana axmed ibnu yunas qaala xadaana cabdilcasiis ibnu اlmaajishuun akhbaranaa cabdullaahi ibnu diinaar can ibni cumar can اnebiy sal اlla alيh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi addulmu gardarrada iyo xadgudubka dulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaame dulmigana waxaa la yidhaha waa wadcu shay fi kayri maxallihi waa shayga oo la dhigo booskiisi boos aan ahayn dulmi ilaahay laga galana dulmi la galana waxaa ugu weyn ka ilaahay laga galo xuquuqdiisi aan cid kale ula qaybiso qaala alimaamu raximah tirmidi baa warinaya fii jaamicihi laba iyo soddon imaam axmedna fii musnadihi mujaladka labaad bayhaqi fii sunan mujaladka lixaad saxiixu sunani tirmidi buu sheekh naasir ku saxiix yeelay qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaanaa musadad ibnu musarad waisxaaq isxaaq ibnu muxamed ibnu sawaaf qaala xadaanaa mucaad ibnu hishaamin qaala xadaanii hishaam ibnu cabdilaahi addistiwaa'i can qataadata bnu dicaamata asaduusiya can abi lmutawakil annaaji abulmutawakil annaaji caliy bnu daa'uud baa layaha iqatun waa mashhuurun bikunyatih can abi saciidin alkhudri can rasuuli illahi sal alla aleh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa khalisa almu'minuuna mu'miniintu markay badbaadaan markay khaalis noqdaan oo badbaadaan min annaari naartii markay ka badbaadaan xubisuu waxaa lagu xabisayaa lagu joojinayaa biqandaratin markay soo gudbaan jidkii siraad ka soo gudbaan buunda ama biriij baa loo dhigi halkaasaa lagu joojinayaa dayb biqandaratin biriij ama buundaa loo dhigaya bayna aljannati jannada dhexdeeda iyo wanaari naarta dhexdooda fayataqaasuuna markaasay kala qisaasanayaan madaalima dulmi iyo madaalim bay kala qisaasanayaan baynahum dhexdooda ahaata riwaayada fii saxiixi albuhaari madaalima kaanat baynahum dulmiyo iyo xadgudub ay isu geysteen oo dhexdooda ahaatay ayay kala qiisaasanayaan xataa idaa nuquu ilaa laga nadiifiyo wa hudibuu laga saafiyeeyo udina lahum waxaa loo idmayaa bidukhuuli iljannati jannada gelitaankeeda marka laga saafiyeeyo lagu xalaalay wixii cuqdad iyo uurxumo laysu qabay ayaa jannada loo fasaxayaa ila ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wanasacnaa maa fii suduurihim min qilin ikhwaanina calaa sururin mutaqaabiliyin oorxumadii iyo xiqdiga adduunka laysugu hayaa laga nadiifinayo fawalladii nafsu muxamedin biyadih allaha nafta muxamed ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay buu nebigu yidhi la axaduhu midkood bimansilihi gurigiisa iyo booskiisa uu jannada ku leeyahay ayaa adallu uga hanuunyani uga hanuunid badan adallu bimacnaa ahda uga hanuunid badan minhu xaggiisa fi dunya adduunyada gurigii uu ku lahaa guriga jannada uu ku leeyahay buu ka yaqaanaa gurigiisii adduunka uu ku lahaa waata ilaah yidhi subxaana wa tacaala sayahdiihim wayuslixu baalahum wayudkhiluhum jannatan yacni jannu alle subxaana wa tacaala gelinaya carafahaa lahum alle u aqoonsiiyo ay yaqaaniin xadiiska bukhaari baa fii saxiixihi ku warinaya kitaabu almadaalim ayuu ku warinayaa qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana musadad ibnu musarad qaala xadaana yaxya yaxya ibnu saciid alqadaan can ibni cajlaanin moxamed ibni cajlaan can saciid bni abi saciid almaqburi can abiihi almaqburi can abi hurayrata can اnebiy sal اllah aleh wasalam qaala nebigu wuxuu idhi iyaakum iska ilaaliya wadulma dulmiga iyo xadgudubka iska ilaaliya maxaa yeelay fa ina adulma yacnii dulmigu dulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaama qiyaamada nuur baad u baahanta nuuruhum yascaa bayna aydiihim wa biaymaanihim markaasay muminiintu waxay odhanayaan rabbanaa atmim lanaa nuurana ilaahu nuurka iyaga noo taamiye nuurka marka waxaa kaa daminaya macaasidii iyo gefkii iyo dulmigii bini aadamka aad ka gashay ayb nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waiyaakum waxaad iska ilaalisaan idinka iyo walfuxsha afxumada iska ilaaliya carabkiina bini aadamku ha ka nabadgaleen fa ina allaha ale subxaana wa tacaala laa yuxibu ma jecla alfaaxisha midka afka xun yacni almutafaxisha yani marka ee xumaanta iska doondoonee dhaqan ay tahay wayaakum waxaad iska ilaalisaan baa nebigu yidhi washuxa bakhaylnimada iska ilaaliya fa innahu shuxiga iyo bakhaylnimadu dacaa wuu u yeedhay dadkii man kaana qablakum kuwa idinka idinku horreeyey buu u yeedhay yacnii muxuu ugu yeedhay min ataqaaduci inay isgooyaan fataqaadacuu markaasay isgooyeen faqadacuu waxay gooyeen arxaamahum riximkoodii iyo qaraabadoodii bay gooyeen wadacaahum u yeedhay muxuu ugu yeedhay alistixlaala fastaxalluu markaasay xalaashadeen maxaarimahum maxaarimtoodii wixii ilaahay ka xarimay ayay xalaashadeen xadiiskii hore inbuu xadaana cabdulaahi bnu maslm bnu qacnab alqacnabi qaala xadaana daauud ibnu qays alfaraa can cubaydillaahi bni miqsam can jaabir bni cabdilaahi can nebiy sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu idhi iyaakum waulma dulmiga iska ilaaliya fa ina adulma dulmigu dulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaame waataquu shuxa bakhaylnimadana iska ilaaliya fa innahu bakhaylnimadu ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum kuwii idinka idinka horreeyey wa xamalahum wuxuu ku xambaaray calaa an safakuu inay daadiyaan dimaa'ahum dhiiggoodii wastaxalluu waxay xalaashadeen yacnii maxaarimahum wixii ilaahay uu ka xarimay subxaana wa tacaala ayay xalaashadeen de waxaa laysku dilayaaba bini aadamka dagaalka ka dhexeeyo o dhani waxa weeye marka laga reebo yacnii muslimiinta iyo gaalada waxaa ka dhexeeya haddii waxa ay isku dilayaan muslimiinta dhexdooda waxa weeye waa adduunya waa anaa kursigan anaa leh halkan anaa fadhiisanaya halkan anigaa ku habboon adigu kuma habboonid adigu ii kaadi warmay anaa ku habboon صaxiixuاladab اlmufrad xadaثna sulaymaan ibn xarb alأsadi qaala xadaثna xamad ibn sayd ibn dirham can caasim bni bahdla caasim bn abi najuud can abi duxa waa muslim ibnu sabiix abu duxa qaala wuxuu ihi ijtamaca waxaa kulmay masruuqu masruuq ibn اlأjdac iyo wa shutayr ibnu shakal labadaa nin baa kulmay fi filmasjidi masaajidka dhexdiisaay ku kulmeen fatawaqada yacnii faijtamaca ilayhimaa waxaa labadii nin ku soo kulmay xilaqu lmasjidi xalqadihii masaajidkaa ku soo kulmay fatawaqada ay tafaraqat waijtamacat cindahumaa masaajidku xalqado kala duwan oo xadiiska nebiga lagu yeedhinayuu lahaa oo qoloba meel ay wax ku akhriyayso laba nin oo waaweyn oo ardaydii cabdulaahi ibni mascuudaa yimi fursad marka waxay noqotay dalabatulcilmiga iyo muxadisiintii waxay u noqotay fursad qoladii marka ay la joogeen waxay yidhahdeen bal idinku noo kaadiyo aan ka faa'iidaysanno raggan yimi raggii baa lagu soo yaacay marka xalqadihii o dhan baa ku soo ururay marka fa qaala masruuqun masruuq ibnulajdac abuu caaisha wuxuu idhi laa araa uma arkayo haaulaa'i kuwaasi yajtamicuuna ilayna inay noogu soo kulmeen ilaa liyastamicuu mina khayran khayr inay naga maqlaan mooye wax kale raggaan inagu soo kulmay adduunyo inagama doonayaane waxay ina soo bideen wixii nebi maxamed salawaatu wasalaamu caleyh cabdullaahi ibni mascuud uu inooga soo gudbiyey ee uu ka maqlay inaynu u faa'iideen fa an tuxadisa can cabdillaahi inaad adigu cabdilaahi aad wax ka wariso ka sheegto oo fa usadiqaka aan kuu rumeeyo ana aniguna waima an uxadisa iyo inaan anugu ka waramo can cabdilaahi cabdilaahi xadiiska aan ka tebiyo cabdilahi bni mascuud oo fa tusadiqunii markaa adiguna aad ii rumayso wixii khalada ee aan ku khaldamo aad iga saxdo wixii saxana aad igu waafaqdo ayb faqaal wuxuu yidhi xadis ya abaa caaisha shutayr baa wuxuu odhanayaa abaa caaishaw masruuqow yacni sheeg oo adigu weri xadiiska nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaale wuxuu yidhi samictu cabdullaahi bni mascuud alcaynaani yasniyaan labada indhood way sinaystaan fiirada shaydaanku uu kuu sawirayo iyo muuqaalkan qofta dumarka aad la sii raacayso waa fariin qalbigaaga gaadhaysa dayib walyadaani labada gacmoodna yasniyaani way sinaystaan sinadooduna waa maxay waa taabashada warijlaani labada lugoodna yasniyaani way sinaystaan sinadooduna waxa weeye waa in loogu socdo waalfarju xubinka taranka ayaa yusadiqu dalika arrinkaa u rumeeya aw yukadibuhu ama ku beeniya faqaala wuxuu yidhi taabicigii kale nacam rum waay qaala wuxuu yidhi wa ana samictuhu aniguna waan ka maqlay qaala wuxuu yidhi fahal samicta ma maqashay cabdullaahi ibni mascuud yacni xadiisku hadda waa mawquufa isagoo nebiga salawaatu ullahi wasalam aleyh ka sugan baa jiro yacnii ibnu aadamku shaki la'aan laamaxaala sina wuu ku dhacayaa markaasaa nebigu yidhi ishu way sinaysataa gacantu way sinaysataa dhammaantoodna xubinka tarankaa hawshii ama u rumeeya ama hawshii ku beeneeya marka isagoo marfuuca waay isagoo marfuucana wuu sugan yahay wuxuu yidhi fahal samicta cabdallaahi ma maqashay yaquulu isagoo leh maa fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa ma ahanin aayatun aayad yacnii ajmacu uga kulmin badan lixalaali wa xaraami wa amrin wa nahyin min haadihi alaaya aayad macaanida ay xambaarsan tahay uga kulmin badan xalaasha iyo xaaraanta iyo amarka iyo nahyiga yacnii ma jirto aayaddan ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i di lqurba wayanha can alfaxshaa'i waalmunkar qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi wa ana qad samictuhu aniguna waan maqlay maa fi lqur'aani quraanka ma ahaanin asracu farajan dhanka fayditaanka iyo ruuxa kurbo iyo dhib in laga faydoo dhibaato laga samata bixiyo laga badbaadiyo aayad yacni markaa uga fayditaan badan ma arag buu yidhi min qowlihi waman yattaqi allaaha yajcal lahu mahraja ruuxii ilaahay ka baqa wuxuu alle subxaana wa tacaala u yeelayaa meel uu dhibta kaga baxo qaale wuxuu yidhi nacam haa waa warkaa waa maqlay qaal wuxuu yidhi wa ana qad samictuhu aniguna waan ka maqlay yani cabdulaahi bn mascuud qaal wuxuu yidhi fahal samicta cabdulaahi ma maqashay yaquulu isagoo le maa fi lqur'aani qur-aanka ma ahan aayatun aayadu ashaddu ka daran tafwiidan bandhig ilaahay ruuxu uu isu bandhigo min qowlihi qowlkiisa ilaahi subxana wa tacala uu yidhi yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu naftooda ku gaboodfalay ee macaasida sameeyeyow naxariista ilaah iyo raxmaddiisa ha ka quusanina qaala wuxuu yidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi taabicigii kalena wa ana samictuhu aniguna cabdulaahi warkaa waan ka maqlay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadii iimaanka u hibeeyee mu'miniinta ahaa oo xoogaa gefka iyo simbiririxashadu ay ka dhacday baa ilaahay subxaana wa tacaala u yeedhi wuxuuna ugu yeedhayaa yeedhmo sharaf badan oo qiimo badan buu alle ugu yeedhayaa waxaa la leeyahay madaakhishii iyo waddooyinkii shayddaankaa laga xidhayaayo naxariista ilaahay subxaana wa tacaala inay ka quustaan ayaa ilaahay subxaanah wa tacaala ka waaninaya naxariista ilaah ka quusanina la leeyahay xadiisku waa xasan xaafidka fatxulbaariga ayuu ku tilmaamay mujalladka tobnaad afar boqoltodobaataniyosagaalsaxiixu aladabi almufrad afar boqolsiddeetaniyoagaalwuxuu shiiku yidhi waa xasanu lisnaad qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana cabdulaclaa ibnu misr ow balaqanii canhu ama waxaa iga soo gaadhay xadaana saciid ibni cabdilcasiis can rabiica ibni yasiida can عن idriis alkhawlaani can abi darin can اnabiyi sala اllahu alayh wasalam can illaahi tabaaraka wa tacaala waa xadiis alqudsi nebigu rabbigii uu ka warinayo qaala wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala yaa cibaadii addoomahaygiiyo innii anigu qad xaramtu dulma dulmiga waan xarimay calaa nafsii nafsadaydan ka xarimay ilaahay sifaatulkamaal baa u sugnaadayoo alle subxaana wa tacaala waa alle caadil ah waana xakiimoo shay walba meesha ku haboon alla dhiga weeye subxaana wa tacaala lidaalika qur-aanka in badan nafyu dulmi baa ku sugnaaday wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wamaa dalamnaahum walaakin kanuu anfusahum yadlimuun dulmiga naftaydaan ka xarimay wajacaltuhu waxaan ka yeelay baynakum dhexdiinnana waxaan ka yeelay muxaraman mid xaaraana oo laga xarimay baynakum dhexdiinna falaa tadaalamuu haysdulmiyina tacadi iyo xadgudub haysku samaynina yaa aladiina kuwii baa tihiin tukhdi'uuna biاlleyli waاnnahaar waxaa fiican in yacnii ficilka laga keeno khadia yacnii in laga keeno khadi'a yacnii yukhdi'u oo loo jeedo idaa facala maa ya'samu bihi inakum idinku aladiina kuwii baa tihiin takhdi'uuna gefayey bileyli habeenkii iyo wanahaari maalintiiba gefayey waana aniguna aqfiru dunuuba dembiyaasha ayaan dhaafa walaa ubaali una aabba yeeli maaye fastakfiruunii dembidhaaf i weydiista aqfir lakum aan idiin dembidhaafe inaad ilaahay dembidhaaf weydiisato waa nooc addoonnimada ka mid a ah. bal nebigeenu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu leeyahay man axabba an tasurahu saxiifatuh falyuktir fiiha min alistiqfaar ruuxa jecel berrito warqadiisu inay farax geliso istikfaarta ha badsado yaa cibaadii addoommahaygiiyo kullukum dhammaantiin jaa'icun waad baahantihiin tihiin man adcamtuhu midan quudiyo anigu dheefiyo mooyaane fastadcimuunii quudini i weydiista adcimkum aan idin quudiye kullukum dhammaantiin caarin waad qaawan tihiin waad arradan tihiin man kasawtuhu midaan anugu arratiro mooyaane midaan huwiyo mooyaane fastaksuunii yacnii huwasho i weydiista iyo waxaad huwataan agsikum aan idin hugiyo yaa cibaadii addoommahaygiiyow low anna awalakum kiina ugu horeeyay waaaakhirakum kiina ugu dambeeya iyo wa insakum insigiinna iyo wa jinnakum jinkiinna kaanuu hadday ahaadaan calaa atqaa qalbi cabdin addoon qalbigiisa midka ugu cabsida badan idaafo gadaalgadaal baa loo laqbeeyaa bay odhan jireen wadaadadu hadduu ahaado kaanuu hadday ahaadaan calaa atqaa qalbi cabdin addoon qalbigiisa midka ugu cabsida badan oo minkum idinka idinka mida lam yasid daalika arrinkaasi ku siyaadin maayo fii mulkii boqortooyadayda shay-an shay ku siyaadin maayo mulkigayga iyo maamulkayga waxba ku siyaadi maayaan dhammaantiin haddaad abraar iyo mutaqiin iyo baariyaal noqotaan ayib wuxuu yidhi walow kaanuu hadday ahaadaan calaa afjari qalbi rajulin nin yacnii qalbigiisa midka ugu faajirsan yacnii dushiisa oo kale hadday noqdaan lam yanqus daalika arrinkaasi ka nusqaamin maayo min mulkii boqortooyadeeda shay-an shayna ka nusqaamin maayo maxaa yeelay cibaadadaadu ilaahay waxba u tari maysee adigaa lagugu danaynayaa oo ilaahay subxaana wa tacaala inaad martiqaadkiisa iyo raalli ahaanshihiisa aad ku mutaysato ayb walow ijtamacuu hadday kulmaan buu yidhi bini aadamka iyo makhluuqii fii saciidin waaxidin bannaan keliya ay ku kulmaan oo fasa'aluunii ay weydiistaan ruux walboo makhluuqa ka midii baahidiisa iyo xaajadiisa iyo dantiisa uu iisoo bandhigto oo fa acdaytu aan siiyo kulla insaanin insaan kastoo minhum iyaga ka mid a maa sa'ala wuxuu weydiistee su'aashay aan siiyo ilan ilaahay waxba uma waayaya subxaana wa tacaala waxa khasnadihiisa ku jiraana ma dhammaanayaan maa cindakum yanfud wamaa cinda allaahi baaqin lam yanqus daalika arrinkaasi ka nusqaamin maayo min mulkii mulkigayga iyo maamulkayga iyo boqortooyadeeda shay-an shayna ilaa kamaa sidii mooyaane yanqusu uu u nusqaaminayo albaxru badi yacnii an yaqmisa haddii la geliyo ama la tiimbiyo fiihi baxriga dhexdiisa almikhyada irbadi haddii la geliyo macnaha bad irbad la geliyey maxaa ka nusqaamaya waba kama nusqaamin xataa baddaa irbadda la geliyey aan waxba ka nusqaamin waxaa wax la mida ee irbaddu qoyeyso ilaahay subxaana watacaala mulkigiisa waxba ka nusqaamin maaya hamsatan waaxidatan hal mar haddii la geliyo ama hal mar haddii la tiimbiyo yaa cibaadii addoommahaygiyow innamaa hiya in kale maahe iyadu warkaa gebagabadiisa iyo dulucdiisa waxay noqonaysaa acmaalukum camalladiinnii weeye ajcaluhaa waan yeelay calaykum dushiinna riwaayo kale waxay ahayd uxsiihaa lakum waan idin koobay yacnii natiijada iyo mustaqbalka ruux waliba meesha uu mudanayo iyo dhanka uu tegayo naar iyo jannana maxay ka dhalanaysaa camalkiisa iyo bangiga aakhiro wuxuu sii dhigtay bay ka dhalanaysaa ajcaluhaa waan idin yeelay calaykum dushiinaan idin yeelay faman wajada ruuxii hela diiwaankaa malaa'igtu ay ka soo qortay khayran khayr ka hela falyaxmad allaha ilaahay subxaana wa tacaala ha mahadiyo ilaahay towfiiqdiisa iyo manigiisa iyo karamkiisa ku ahaatay xeelad iyo karti iyo caqli badnaansho iyo fiicnaan iyo diracnimo midna kumaad helin ilahay baa ku waafajiyey saxaabada markii lala hadlayay ee qolyihii gaalada ahaayee haddii ilaahay kuu run yahay intay ashahaateen qof ashahaatay ay dileen kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum sidaasoo kale ad idinkuba horay baad gaalnimo ugu sugnaydeen ilaahi baa iimaanka idiin hibay waman wajada ruuxii hela hayra daalika kaa waxaan ahaynoo wanaag aan ka helin falaa yaluumanna yaanu dagaalin ilaa nafsahu nafsadiisa mooyaane isagoo hays eersado cid kale yaanu canaanan maxaa yeele qaacidada lagugula dhaqmayo ilaahay jideeyey baa wuxuu yahay man camila saalixan falinafsihi waman asaa'a facalayha marka cid kale yaanu eersan kaana abu idriis alkhawlaani oo xadiiska warinaya wuxuu ahaa idaa xadasa bi hada alxadiid xadiiskan markuu sheegayo jasaa calaa rukbatayhi xadiisku waa xadiis weyn waa xadiis alqudsi waa kalaamkii rabbi markuu sheegayo labada jilbood ayuu jabsan jiroo rugagu ku fadhiisan jira yacnii waa weynayn fariintan iyo dhambaalkan ardaydiisa uu gudbinayo uu weynaynayo baabu kafaarat lmariidi ruuxii jirana yacnii jiradan haddii ilaahay dartii ugu sabro inay kafaaro iyo dembidhaaf u noqonayso xadaanaa isxaaq ibnu calaa waa isxaaq ibnu ibraahim ibnu calaa waa saduuq qaala xadaanaa camar ibnu alxaaris qaala xadaanaa cabdullahi bnu salim can muxamed azubaydi qaala xadaanaa sulaym bnu caamir ana qudayf ibnu alxaaris ninka layidhaha ahbarahu wuxuu uga warramay ana rajula nin ayaa ataa wuxuu u tegay abaa cubaydata ibnu aljaraax abaa cubayda ibn اljaraax axadu casharati اlmubashariina biاljanna amiinu hadihi اlumma buu u tegay isagoo xanuunsanaya walxaal yacni abuu cubaydana huwa isaga wajicun bukaan iyo jira ay ku sugan tahay faqaala wuxuu yidhi kayfa amsaa ajru اlamiir kayfa amsaa sidee buu ku galabaystay ajru lamiiri amiirka ajarkiisa iyo abaalkiisii see ku galladaystay macnaha xanuunkiibuu wuxuu ka dhigayaa jiradii ajar iyo abaal inuu ku helayo saxaabigu marka tawaaduc ahaan iyo isdhuldhig saxaabada dhaqan ahaan waxay u lahaayeen haddii aakhiro iyo wax qaybiyaad iyo ajar laga hadlo inay yidhahdaan war tartiibso hay ammaanin ha ka badbadinin jooji adiga laakiin haddii lagu ammaano waad kala badbadan qofkaaga hadda jooga innaga soomaali ahaanna ammaanta waaba iska jecelnahayba wuxuu yidhi marka faqaala wuxuu yidhi hal tadruuna ma ogtihiin oo ma garanaysaan fiima ma tu'jaruuna bihi waxa laydinka ajarsiinayo war ajarka iyo dembidhaafka horta ma kala taqaaniin qaala faqaala wuxuu yidhi yacnii ninkii u yimi baa wuxuu ku yidhi waxaana laga ajarsiinayaa bima yusiibuna waxaana asiibaya nagu dhacaya fii nakrahu waxaanu karaahiyaysanayno dhibsanayno ayaana laga ajarsiinaya faqaala wuxuu yidhi inamaa tu'jaruuna waxaa laydinka ajarsiinayaa bima anfaqtum fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa iyo waddadiisa waxaad ku bixisaan liiclaa'i kelimati illaah kelmadda ilaahay inay kor noqoto kelmadda kufriga iyo gaalnimaduna ay hoosayso waxaad ku bixiso ayaad ajarkeelaysa wastunfiqa lakum idinkana laydinku nafaqeeyo laydinku dheefiyo kaasaad ajarkeelaysaa uma cadda wuxuu tiriyey aadaata araxli kulliha yacnii koraha qalabkii waxaa weeye fardaha iyo gaadiidka la saari jiray kulligu dhammaantood ayuu tiriyey aadaad marka waa aaladiiiyo qalabkii aadaaturaxli kooraha yacnii qalabkiisii kullihaa dhammaanteed waa wixii dee jihaadka iyo halganka lagu gelayey xataa balaqa ilaa uu gaadhay yacnii cadaara albirdowni birdownka waxaa la yidhaahdaa faraska yacnii ay baqasha iyo farasku iska dhaleen baa la yidhahda birdown baa la yidhaha birdown waxaa kaloo la fardaha aan carabta yani marka dhulkooda aan ku dhaqnayn oo dhanka turkiga laga keeni jirayna berdoonka waa la yidhahda xataa balaqa ilaa uu gaadhay iyo aaladii uu sheegayey cadaara libirdowni faraskaas yacnii baqasha iyo farasku ay iska dhaleen yacnii jarihiisii cadaarku waa xadhigii afka lagaga xidhay annaga waxaan idhaahnaa jaraan idhaahna jarihiisii ilaa uu sheego uu yidhi wax kale hadaad weydo haddaad jarahaas ilaahay subxaana watacaala faraskaa jidkiisa loogu jihaadayo jaraha haddaad u keento kaasaa laga ajarsiinaya walaakin laakiinse haada alwasab daalkan isaga ah waa jiradii alladii kaasoo yusiibukum idin asiibaya fii ajsaadikum jidharhkiinna dhexdooda asiibaya yukafiru allaahu ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku dhaafayaa min khadaayaakum gefafkiinnuu ku dhaafaya ruuxa wixii caafimaad darra ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u keenay jidhkiisa ka muuqata hadduu ilaahay dartii ugu sabro yacni wuxuu helayaa yani jiradaas iyo xanuunkaasi wuxuu u noqonayaa dambidhaaf buu u noqonaya xadiisku marka ee dacfi baa ku jira adab ulmufrad afar boqol sagaashan iyo kow isxaaq ibnulcalaa ninka la yidhaahdo yani ayaa ku jira laakiin macnihiisa riwaayaadkan saxiixee tirada badan ee soo socda ee baabka ku saabsan ayaa xagga macnaha waa saxiixoo uu sugan yahay marka qofku inuu ku sabro ayaa la doonayaa annaga soomaali haddaan nahay waa sabir yar nahay caawa haddii gooska lagaa qabto berri markaad soo toosta qofka kuugu horreeya ad u sheegaysa xaloo dhan ilya baalis uma keenay waxaan ilya baalis ugu keenay oo gews baa i marka qarso adiga iyo ilaahay idinka dhexayso sabir ilaahay subxaana watacaala hadduu ku imtixaamay oo wuxuun jira'a kuu keenay alla dartii u sabir subxaana wa tacaala maalinaan maanta ahayn baad helaysaa wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab waclaa wabilah